بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في kitaabihi الcadiim aladab almfrad baabu carض الإسlaami calى اlأmi الnasraniya sosaama ayb qad yakunu lana fi kuli bidaayaةi darsi su-aal mar waxaa soo maray nabig alيه الsalaatu wasalaam alaa unabiukum bakbar الkabair alshraaku biاllah xuquuq lwaalideyn riwaayadaas oo jirta wakaana mutakian fi riwaayatin wa qowl zur wtkarara xataa qulna laytahu sakat ay limaada qowl zur yukarar nabiga alayh salaam istaag qofki istaaga ha istaago xataa yara ljamic wayasmac اljamic fadal sheekh magacaada sheeka lagu bartay isku naqaanahay asami haye shee cabdiraxmaan ninka isaga waa mutacadi calaa nafsihi walmushuudu lahu walmushuudu caleyh saddexdaasba saddexda buu dulmey u ku xadgudbay naftiisa iyo qofkuu ku marhaati kacayay iyo qofkuu u marhaati kacayay tafsiilla way baahan tahay soo mid walba in la faahfaahiyo yaa faahfaahin karaa faahfaahinta sida ninkan oo kala rabnaa inaad shajaaco muujisaan iyo karti iyo dadanimo haya istaag fadal sheekh martibu u furayey isagana xaq uusan lahayn buu usoo gooyey dhib buu usoo jiiday saddexaad qofkii uu markhaatiga beanta ah uga exday ee miskiinka ahaa xaqiisii u dursiyey madluumkii ah, miskiin uu noqon karaa taajir buu noqon karaa qofka madluumkii la dulmiyey ha fadal sax xaqiisii xaqiisii u dursiyey axsant mm. barak allah fiikum allah ina barakeeyo ma sidaan inaga rabo mase sida kale ay noqon karto sidaan inaga rabo maxay ta ya nin walbaba inuu noqdo sheekh kursi ku fadhiya oo xalqa u fadhido oo dadka ummadda wax gaarsiiya oo aqoon iyo macrifo ka badiya macalinkii wax kasoo dhegeysta sidaa wesaan jeclahay marka mustacidiin insha allah <laughs> waayahay allah ina barakeey insha allahu tacala cilmina naafica nooga dhago dadaal iyo waxay ubaahan tahay in wax badan lagu bixiyo qaala almusanifu raximah llah baaba cardu lislaam in islaamkii loo bandhigo alaa cala alumi hooyadii annasraaniyati kristaanka ahayd hooyo nasraani ah towraad iyo injiil iyo kuwa nasba sheegta ahlukitaabka la dhaho yaa markaa eh, nasraana nasaarada waa kuwaas weeyaan ah, nasaarada waa kuwa u nasba sheegta towraad mise injiil injiil ah, soo saa maaha injiil kuwa u nasba sheegta wey kuwa towraad unasba sheegtana yuhuud baa la dhahaa ah marka hawadaay haataba haddii waalidkii uu gaaloobo ama gaal yahayba walciyaadu billaah naseexo mudan yahay iyo dacwo iyo diin in la gaadhsiiyo haddii kuwa ka fogaaba diin la gaadhsiinayo oo ay waajib tahay diinta in la baafiyo oo labaa la baahiyo maxaad u malaynaysaa waalidkii min baaba ola way isagaa kaaga dhow inaad gurigaadii caruurtaadii ehelkaadii reerkaadii taasaa kaaga dhow wey marka inaad udu gudbisa la rabaa ma kaa qaato ama kaa qaadanin qاala xadaثna abulwlid abulwlid الdayaalisi hishaam بn cabdilmliki qaala xadaثna cikrimaة بnu camaar abu camaar kunyadiisana waa la dhahay qaala xadaثanii abu kahiir الsuxaymi yaزيid بn cabdالرaحmaan abu kahiir ismhu yaزيid qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abaa hurayrata radi allahu canhu yaquulu leh maa samica bi ima maqlin buu leh abu hurayre axadun qofna ima maql yahuudiyun ima maqal walaa nasraaniyun iyo nasraani iska dhaaf muslime yahuud iyo nasraani ima maqal il oo abu hurayre iyo faalladiisii iyo dadaalkiisii iyo cilmiga iyo xadiis ilaa axabani wuu ijeclaadaa bu yiri ah. yani xataa gaalka iyo cadowga markay khayrka kuu qiraan yani khayrka sidiisa waa wixii cadow uu kuu qiro ayaa la yihi marka yahuud iyo nasraan xataa haday maqlaan way way jeclaadaan bu yihi laakiin juxuud iyo diida kore oo islaamka ayna khayr la rabin tanaa hortaagan marka way jecel yihin yahuud iyo nasaaro ayuu caddeeyey yahuud iyo nasaaro ayuu caddeeyey abu hurayra inay jeclaadeen iska dhaaf muslimiintii waxaanse jeclaanin oo abu hurayrana uuna sheegin oo iskaga aamusay nimanka la yidhaahdo shiicada raafidada laa yuxibuuna aba hurayra marka yahuud iyo iyo shiico kee u dhawaaday ya yahuud iyo nasaara u udhawaatay soo ma a ah, xaqdiidnimada iyo hawaraacnimada iyo cadaawadda iyo xasadka ay nimankaa ku duugan ilaa heer abu hureyre intuu ay yahuud iyo nasaara ay u qirtay ayagana ay gaalaysiiyaan oo wax ka sheegaan waxaa kaloo iyaguna aan waxba u ogolaanin nimanka la yihahdo azandaqa azandaqa walcalmaniya calmaaniyadu waa niman aan ogoleyn wax diin la yihahdo diintay kala caroodaanba ayaga diinta way kala xanaaqaan calmaaniyadu muslim baa nabigu kudhihi waa tawxiidsan hadduu rab masaajid ku tukan laakiin qur'aan iyo xadiid lama maqashin karo ah, haddii xaflantii laiskugu imaado uu hal saa hadlayo midka ayaga kamid ah oo wadaad uu dabco inuu hal xadiid fasiro soo gaabi ala dhihi sheekh soo gaabi ah, warkaas soo gaabi kuma socdo oma dhadhamayo aayad iyo xadiid u dhadhami mayso wixii kaleo dhan waa u dhadhami haddii hal sac la socdo durbaanka iyo sacabka iyo alaaska yaa socon laakiin xadiid baan fasiri oo xaqii baan ka sheegi haddii la jirka la wada gashan madaxa la foorarin soo gaab in la dhahana waa laga yaaba microfonka dirba laaga istaago marka kuwaasi abu horeere waxay ku sheegeen inuu yahay nin beenalaa oo wax aan jirin oo fara badan dadka kusoo daadiyey waxaas ku sheegeen a ah marka waxaa weeyaan acdaada diintay kamid yihiin abu hurayra radia allahu canhu saxaabadii nabiga alay slam waa u qireen markay intay imtixaan ka qaadeen oy su-aal weydiiyeen oo wixii uu sheegay iyo rag kale laisla fiiriyey iyo hadalkii uu sheegay haddana dib loo weydiiyey yaa waxaa la qiray axfadu saxaaba inuu yahay abu hureyra radia allahu canhu arda ibnu cumar iyo caaishi iyo saxaabadii waaweynada ajilada ee fuqahadaha ayaa u wada qiray radia allahu canhu arda ina ummii hooyaday buu yihi kuntu waxaan ahaa ina ummi hooyaday yaan kuntu ahaa uriiduhaa kii la doonaa cala alislaami inay islaanto madiina iskugu imaadeen isagii oo soo hijrooday iyo hooyadii oo gaal oo kasoo daba orday oo madiina ugu timid marka inay islaamta lagu kari waayay abu hurairana safka u qabsaday fataabaa waa iga diidi jirtay inay islaamto faqultu lahaa waan ku dhihi jiray islaan fa abad waa iga diidi jirtay kama daalayo faataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam baan u imaaday faqultu waxaan ku yidhi udcu llaha lahaa hooyaday ilaahay u bari weliba mar ay hadal xuntiri oo jaaifo ah islaamka ay caydiyo nabig ayuu isagoo walbahaarsan ooy waa kan sheegnay fa dacaa ilaahay buu u baryay nabiga calayh salaam ilaahu hanuuni buu yihi oo reer daws oo dhan buu nabigu u duceeye mahooyada abu hurayra yuu ka aamus daws dhan wa kii yihi nabig alay slam allahuma ahdi dawsan waati bihim dufayl markuu u yimid ibna camar oo y nimankii reer dawsan i dirta nabi alla waan kari waaye ayuu u duceeyey yihi allahuma ahdi dawsan waati bihim waa soo islaameen hooyadii marka waa ka iyaduna waa u duceeyey nabiga faataytuha markaasaan isla markiiba soo ordan u imaaday anoo aaminsan in ducadii la aqbalay waqad ajaafad walxaal baan imaaday gurigii ajaafad ay celisay calayha korkeeda albaab albaabki ayadoo albaabka isku celisay albaabka xidhay oo guriga albaabkiisa una ballaqnayn hoosta ka xidhatay ayaan imaaday ajaafa ay aqlaqa calayha albaab albaabka isku xidhay faqaalad waxay tiri ya abaa hurayra markay shanqadheedii maqashay inii aslamtu waan islaamay horta sug bay tiri aan qabaysto waa qabaysatay kadib bay soo albaabka fagsiisay waan islaamay bay way tuuxiisatay faakbartu nabiya nabigaan u sheegay buu le abu hurayra sala allahu aleyh wasalam faqultu waxaan idhi udcu llaha lii waliummii duca labaad baa haddana ka dalbay islaamkii lagaa aqbal oo way islaamtaye ilaahay noo baray aniga hooyada inay muslimiintana jeclaadaan annagana islaamka aan jeclaano sidiibaa marka nabiga ugu duceeya waa kuu leeyahay marka yahuudiya yahuudi nasraani xataa ama nasaari nasraani labadaba xataa iska dhaaf kuwa kale way jeclaadeen saas uu leeyahay qaala faqaala nabiga wuxuu allahuma cabduka addoonkaada abuu hurayrata wa umuu hooyadiis axibahumaa jeclaysii ilanaas dadka jeclaysii ilaa dadka jeclaysii xadid xasan weyaan xadiidka muslim baana asalkiisa soo saara isagoo inta ka taamsan ka dhamaystiran riwaayada aan sheegnay oo oohintii iyo oradkii iyo arimahaas ku faahfaahsan fi saxiixi muslim baabun wuxuu ku saabsan yahay biru lwaalidayn labada waalid oo loo falo bacda mawtihimaa iska dhaaf noloshoodee markay dhintaan kadib xataa loo baarifalo oo aan la iloobin xadathana abu nucaym alfadl ibn dukayn sadusi qaala xadathana cabdiraحman ibn lqasiil cabdiraحman ibn lqasiil nusiba ilaa jadihi jadihi o jadi abihi cabdiraحman ibnu sulayman ibn cabdillaahi ibnu xandalata ibn abi caamir baa la dhahaa marka qasiilku waa cabdullaahiga cabdullahi ibnu xandala ninkaasaa malaa'igtu dhaqday gaswatu uxud ayaa la arkay nabigoo arkay alayh salaam la arkay saxaabadii wixii oo biyo ka tifqaayaan oo la meedhay nabigaa yidhi waxaa arkay malaigto dhaqays isagoo janaabo qabay wax saasoo kale ah iyuu si degdega dagaalka ku galay oo qabaysanin kakacaydi la yidhi buu horbooday marka waxaadna ogtahay qofka shahiidka lama dhaqo lama dhaqo qofka shahiidka oo isagoo sidiisa oo dhiiggiisi wataa lagu xabaalaa lakin ninkan maadaamuu janaabo qabay wax ka warhayana uusan jirin malaa'igtii baa ilaahay subxaana wa tacala usoo diray oo dhaqday wa hada min karaamaati alawliyaa <coughs> awliyada karaamaadkooda ilahay uu muujiyo qofkuu rabo ka muujiyo yay kamid tahay marka cabdiraxmaan ibn lghasiil baa la yihi cabdiraxmaan binu sulaymaan ibn cabdillaahi binu xandala qaala wuxuu yihi akhbaranii usayd binu caliy binu cubaydin can abiih annahu samica wuxuu maqlay abaa usayd saxaabiga radia allahu canhu asacdi yuxadiu asagoo waramaya alqowma qoomkiiba u waramay qaala wuxuuna ku yihi kunaa cinda anabiy nabiga agtiisaan joognay calayhi salaatu wasalaam faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuul allah hal baqiya ma haray min biri abawaya labadii dhashay baarifalkooda shayan wax ma ka soo haray bacda mawtihima markay dhinteen kadib oon abaruhumaa hadda u baarifaloon ka dabageeyo qaala nabigu wuxuu yihi nacam haa khisaalun arbacun afar xaalo ayaa kuu hadhay adducaa lahuma inaa u duceyso qur aanka intaa caddeeyey qul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sakiira walistikfaaru lahuma in dambi dhaaf ilaahay loo weydiiyo iyaduna wainfaadu cahdihimaa cahdigoodii wasiyadoodii iyo dardaarankay dardaarmeen in la fuliyo waa waxaa hala sameeyo hebel halaga warhayo reerka hebel qaraabadaas hala ogaado jiraanka hal wixii dardaaran ahaa in la fuliyo wa ikraamu sadiiqihima saaxiibadood adduunka ay joogeen markay joogaan isjeclaayeen in la karaameeyo oo la xiriiriyo wasilatu raximi qaraabadii in la xiriiriyo alatii laa raxima laka adiga aan qaraabo ku ahayn ilaa min qibalahima xaggooda un qaraabo kaaga ah qaraabada adiga xaggooda un kaaga timaada in adiga aad ah, toos ah, iyaga waalidka la-aanti aadan qaraaba ahayn ah, iyaga xaggooda kaaga yimaada ila wixi adiga xaggaada kaaga yimaada oo qaraabaa ah adaaba u taaganba raximkaadi waxaad xidid la noqon dumaashiga sodoha sododa sodoga wixii raxmahood leedihiin oda xaggaada ku timid laakiin kuwa xaggooda ka yimid ee iyaga un kugu soo dhawaaday kuwaas inaad xiriiriso weeyaan xadiidku waa daciif laakiin alfaadiisa alfaad saxiixa weeyaan oo axaadiis badan baa caddaynaysa oon arki doono ducadaas qur-aanka baa sheegtay in qaraabadoo saaxiibadood iyo dadka isjeclaayeenna waa imaan doontaa xadiidkeedii waa inoo imaan doonaa xadiid ka hadlaayo in dadkii ay isjeclaayeen iyo saxaabtoodii iyo in la xiriiriyo oo la ogaado in wasiyadii iyo dardaarankii la fuliyana binusuusi qur'aani wasunna inta bay ku cadda min bacdi wasiyatin yuusaa biha iyo yuusii biha iyo tusuuna nam qaala xadathana axmed bnu yunus qaala xadathana abu bakr abu bakr bnu cayaash can caasim caasim bnu bahdala ibn abi najuud baa la dhahaa caasim ibn abi najuud ibn bahdala can abi saalix samaan wasbodakwan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal turfacu lilmayiti meydka waxaa loo kor yeeli bacda mowti markuu dhinto kadib yaa darajatuhu darajadiisa kor loogu sii qaadi isagoo dhintay oo camalkaadi uu dhammaaday u isleeyahay unbuu um arki maalin walba wixii oo kor loo sii wadaa oo darajadiisa lasii dalacsiinayo fayaquulu yaquulu markaasu wuxuu leeya ee rabbi rabbigayow ayu shayin sheegay bay haadihi waxaan ku aatay ka aatay waxaan waxaan ku mutaystay darajadan socota anoo qabriga ku jira intii hore ee markaan qabriga uu su-aalihii la weydiiye layi wakaas maqcadkaadi iyo jannadaadi iyo darajadaadii oo wuxuu arkaa darajadiisa ay sii kordhayso markaasuu u leeyay rabbi ayi shayin haada faqaal fa yuqaalu waxaa laleeyahay waladuka istakfara laka weladkaa dhashay yaa kuusoo istikfaar dalbaaya oo kuusoo duceynaya salaad kasta way kuusoo ducinayaan sujuudda iyo salaada iyo xiliyaha cibaadada iyo ducada maaratay la aqbalo in la xasuustaa loo baahanya waalidka oon laga tegin maxaa yeelay ko horta waxay kuu noqon biri bay kuu noqon biruwaalideyn iyo ajirkiisa iyo thawaabkiisana waa soo maray laba waa qof muslimood u duceysayoo aamiin walaka baa ku taala malag baa ku dhahay aamiin walaka bimithil intoo kale adnaan allah ku siiyo ayuu yaa lagu leeyahay marka waxaas oo dhan baa kuu socdee ajir iyo thawaabna waad ka heleysaa xadidku xasan isnaad waaye qaala xadathana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadathana salaam bn abi muطicin can haalibin haalib ibn khaaaf haalib ibnu khaaafin qaala wuxuu yihi khaaaf ma waa khaaaf min afi min alkhafi khaaaf qaala wuxuu yihi qaala moxamed bnu sirin moxamed bnu sirin albasri ba wuxuu yihi mawla abi hurayra kunaa cinda abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayra cabdiraxmaan binu sakhr ama mxuu ahaa mawla anas dheh moxamed bnu sirin mawla anas ma reer sirin anas bay ku abtirsan jireen abu hurayre markaa ma kunaa cinda abi hurayra abu hurayra radia allahu canhu agtiisaan joognay laylatan habeen faqaala wuxuu yihi allaahuma allow ikfir liabi hurayra abu hurayre ilaa u iskaga dhaaf ilaa u abi hurayra iskaga dhaaf saas isu duceynaya wali ummi hooyadeyna igu dhaaf waliman dadna u dhaaf istakfara lahuma abu hurayre iyo hooyadiis dadka istikfaar u weydiiya ilaahay u baryana ayagana ilah u dhaaf wixii ii duceeya ilaahay u dhaaf buu yihi qaala lii muxamadun buu leh ninkaa qaalib la yihahda wuxuu leeyahy ibnu khadaaf maxamed ibnu siriin baa wuxuu ugu yidhi fa naxnu nastakfiru lahumaa waan u istikfaar dalbeynaa dembi dhaaf baan ilaahay oga dalbeynaa abu hureyre iyo hooyadiis xataa nadkhula saan usoo galno fii dacwati abi hureyra abi hureyre ducadiisi oo ducadii baa lakala qaadanaya oo lakala shaxaadaya abu hureyre radi allahu canhu wuxuu yihi nink alla ninka hoyadii ani noo duceeyey ilahay oo dambigooda dhaaf yiri marka anaga laftirkeega wuxuu leeyahay waan u duceyno ducadii abi hureyre yaan rajo ka qabaa buu yihi un qofkii i ilah u dambi dhaaft uu yihi waa saxaabi jaliilaho saalixaho mustajaabu dacwe ana in ilahay i dhaafaan rajo ka qabaa markaan ayaga u saasuu leeyahay malagiina hadda waa kan wuxuu leeyahay aamiin walaka bimithil aamiin intuu dhaho yo adna intoo kale lagu sii ayuu leeyahay <clears throat> bal adig marka hort maxaa hortaagan in aan ducada isku badino oon isku duceyno oo haddaad rabto xataa in ducadaada la aqbalo oo adiga waxii aad rabtay ee wanaag aad hesho ducadaadi iyo midda malaga ayaa fadli badan ya midda malga muxaqq waay laa yacsuun allah ma amaru yafcalu ma yumaruun wax la amray un sameeyaanba wax la amray bay sameeyaan marka intaad adi isku daay waaa dhaataba inaad dadka aad u duceyso si malaigta adna aad oga daldalato oo ducadooda aad u hesho xadiidku saxiixulisnaad waayo saxiixulisnaad weeyaan ducada iyo qofka oo loo duceeyana waa gaashaanka xasadka iyo cuyunta gaashaanka xasadka iyo cuyunta waaye qof haddii aad arto xoogow ilaahay khayr iyo wanaag siiyey adduunye iyo maal iyo waxay noqotaba xoogow qalbigaada uu soo yargalo markaaba haddaa uduceyso waxay qalbigaada markaabuu ka dhaqmayaa markaa waxay buu ka dhaqmaya muxuu ahaa cuyuntii iyo wixii qalbigaada kasoo fuli lahaaye ishahaana markaaba dakam dakam buu noqon ubaabi ama adiga laftirkaada xataa inaad marka qaarkood markaa isla yaabto aad isku duceyso baraka ilahay weydiisato walowlaa in dakhalta janataka qulta maa shaaa allah saxaabigii saxaabiga kale intuu fiiriyey uu dirbab soo dhacay saas uu fiiriyey u yihi ma ra'ayna mithla hada yani jirhkiisa quruxdiisa waaas marka waa dhihi jir nabig alay slam muxuu ugu barakeyn waaye axadkiin walaalkii muxuu udilayaa muxuu baarak allah u dhihi waaye bir marka baarak allahudi iyo ducada qofkaad u duceysay iyo waxaas dhan waxaa weeyaan intaas oo wax oon fawaa'ida laga helaa ducadii oo ajir lagaa siiyey malaigtii kuu duceysa adigana wixii marka dhibaatoo kaasoo bixi led ama cayn xasad ama muxuu aha wixi o dhan oo baabaada oo halka ku banjara ku tirtirma waka wuxuu leeyahay marka awey xadathana qaala الbخaariyu raximah الlah xadathana aburabiع sulayman ibnu dawud baa la dhahaa alcataki zahrani sulayman ibnu dawud aataki ataki qaala xadathana ismaaعiil bnu jacfari qaal akbarana alclا alclا bn cabdiلرaحman bn yacqوb can abihi aabihii buu ka warinayaa cabdiraxmaan ibnu yacquub waaye can abi hurayrata cabdiraxmaan binu sakhr dowsi riwaayata cabdiraxmaan can cabdiraxmaan waaye ana rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalam nabiga qaala wuxuu yidhi idaa maata alcabdu adoonku hadduu dhinto inqadaca canhu waxaa ka go xaggiisa camaluhu camalkiisii baa ka go-aya acmaashii socotay ee u lahaa isagu la imaan jiray waa go-i ilaa min thalaat saddex aan go-ynin mooyeen sadaqatin jaariya sadaqa oo soconayso daatadeedii caynteedii waa baaqi nafcigeedina waa laga intifaacsanayaa marka waa sadaqa jaariya la dhahaa jaariya waxaa midhaheeda iyo fawaaida kasoo bixi baa socota qulquli marka ajirki iyo thawaabkana waa ku qulqulaysa waa ku soconaysaa waa awqaafta waxaa la yihahdo wey awqaafta leanna waqafka sidiisuba waa shay asal leh oo asalkiisi la yihaahdo yaan meesha laga bedelin laakiin wixii kasoo baxaya qulle iyo manfaco ah in markaa meel aad aad u niyooto taas waxaa la dhahaa waqf baa la dhahaa taxbiis اlasli wa tasbiir اmanfaca tasbir taxbiis اlasli wa tasbiir اlmanfaca ayaa waqf la yihahdaa daartan beertan ceelkan oo wax markaa isaga joogta ahaanaya nafciga kasoo bixina meel hebela la siiyo dalabatulcilmigaan uwaqfay masaakiintaan uwaqfay aytaamtaan uwaqfay taas sadaqa jaariya la dhahaa aw mase cilmin cilmigaasoo yuntafacu bihi lagu intifaaci cilmiga yuntafacu bihi waa cilmu shareeca cilmu kitaabi wasuna cilmiga xalaasha xaaraanta ka hadla cilmigaa way midka nafcigiisu mumtad min addunya ila alaakhira addunyada ilaa aakhira waa soconaya waa soconaya marka cilmigaa yuntafacu bihiga ah oo qofka uu waxbaro oo deena wuxuu baray qur-aanka kariimka baa kamid ah eh oo caruurta la baree iyo dadka iyo waaweynaaba la baree cilmigii kale a shareecadaa kamid ahe eh, kaas isagana waa ku soconaya inta qof uu kaasii qaaday ee uu sii gaadhsiinayo waa ku socon wax allaala wixii cilmi ah oo kun iyo afar boqol iyo konton iyo hudhadho sana ah ya kun afar boqol iyo konton iyo laba meel laga jooga iqra bismi rabbika aladi khalaqa laga jooga iqra suurata iqra marka soo degti ya hijrada un baan naqaanaa eh, iqrana way jirtaa oo toban iyo saddex sano hijrada kasii horreysay toban iyo saddex sano hijrada kasii horreysay iqra meeqa laga jooga kon boqol konton kun afar boqol iyo konton iyo shan sano waay oka laga bilaabo maalintaas mudathir haddana ay soo degtay nabigu qum fa andir la yiri uu digniinka bilaabay diinta bilaabay inuu gaarhsiiyo ilaa maanta waxaa u socda nabiga alayh الsalaatu wasalaam cilmun yuntafacu bihi cilmun yuntafacu bihi waa meeqa shan iyo toban qarni waay shan iyo toban qarni ayaa waxaa nabiga u socda alayhi الsalaatu wasalaam ziyaadat rifca iyo khayr iyo barako iyo darajo ilah u socota nabig alay salatu wasalaam alwasilata walfadila ayuu sii helayaa dayib cilmu yuntaficu bi wixii ka dambeeyey saxaabadii taabiciinti taabi taabiciinti aimat lhuda culummadeeni mashaayikdeeni sidaasi wax u socdaan marka nin walba wax ka qayb ka qayb qaado haka harin ha ka harin adduun waa laga tegi doonaaye nin walba wixii aad korsan karto ood ziyaadin karto ood reebi karto reeb ah, nagtuu maa qadamuu wa aathaarahum bay kamid tahay waxay hormarsadeen iyo raadka ka dambeeya o daba socday camalkan kamid yahay yuntafacu bih aw waladin saalixin ama walad saalix ah waladka gabadh iyo wiil labadaba waa la dhahaa wiil wiilka bisa maaha yuusikum allahu fi awlaadikum ba layidhi lidakari mid la kala qaaday awlaadkiisa wada gelaya gabdhaha iyo wilashaba saalixin saalix ahoo muslim mumin oo muwaxid oo muuqina wey a inuu cilmi iyo cilmi barto waa si faa'ido iyo khayr hadduu marka ilaahay aqoonsan yahay oo waalid xuquuqdiisa garanayo oo kusoo duceeyo saalix buu soo geli shardi ma inuu caalim yahay yadcuu lah u duceynaayo intaa wey intaa ayaan keri karin cilmiga ubaahan tahay inaad u duceeyso waalidka xadiid saxiixa wey xadiidkuna muslim baa fi saxiixa kusoo saaray qaala musanifu xadahanaa yasra yasara yasara bnu safwan qaala xadahanaa moxamed ibnu muslim maaha aha zuhrigii can camar ibnu dinaarki wey camarkan can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas ibni cabdimualibin ana rajula nin baa qaala yihi yaa rasuul allah rasuul allow ina ummi hooyaday tuufiyad la oofsay oo dhimatay walam tuusi mayna dardaarmin waxa waxaa laga bixiyey sadaqa wax mayna sheegin afa yanfacuhaa ma anfacaya waxma u tari an natasadaqa canhaa xaggeeda inaan ka sadaqeeyo oon sadaqa ka bixiyo waxma u taraysaa qaala nabigu wuxuu yihi nacam haa sadaqada marka meydka way gaadhaysaa amwaadda dhimatay in wax loo sadaqeeyo thawaabka iyo sadaqadaasi loo niyoodo loo hadiyeeyo way gaadhi xadiidkuna xadiis saxiixa weeyaan oo bukhaari baa saxiixiisa kusoo saaray jaamica kusoo saaray baaban wuxuu ku saabsan yahay biru man qof ubaarifalkiis kaana uu ahaa mankaasi yasiruhu mid uu xiriiriyo abuuhu baa xiriirin jiray qofkii aabihii uu xiriirin jiray aabihiina waa dhintay dadki uu xiriirin jiray in loo baarifalo biru man kaan qofkii uu ahaan jiray yasiruhu mid uu xiriiriyo abuhu aabihii uu xiriirin jiray qofka in loo falo aabbaha bay qaraabo ahaayeen may ahe saaxiibbay ahaayeen maya wuu xiriirin jiray oo ziyaarada iyo usoo doonin jiray waxbuu ka qaadan jiray waka marka waxbuu iskaga bara oo gacantiisu bartay gacanta waalidkiibuu bartay oo aabbaha wax baray hadduu dhintay waalidkii ciddibu iska soo istaagi oo reerkiibuu imaani oo adigiibuu ku imaan kudhi aabaha baan saaxiiba ahaan jiray hataa waxay si inuu kudhin baa laga yaabaa keliya wuu ku xasuusinaya walcaaqilu yafham ilishaara caaqilku ishaaradu gartaa aabaha baan ahayn hadduu ku yiri maxaa kuu yaalla jeebka adlaaxaysa marka ama waxbaad utuuraysaa ama mar kale waaysaad uganaysaa ninka asagaa waxbuu ku dareensiiyey qala xadathana cabdullahi bnu salixin qala xadathani leyth can khalid bn yaziidi can cabdillahi bni dinaarin can ibni cumara radi allahu canhuma qaala mara acraabiyun cabdullahi bnu dinar baa ka sheekeynaya nin reer baadiyaa soo maray fi safar wuxuu safar ugu jiro fa kaana abuulcaraabi acraabigan ay cabdullaahi bin cumar oo safara iska hor imaadeen acraabigaas aabihiis isaga ma ah aabihii baa wuxuu ahaa sadiiqan saaxibu licumara cumar uu ahaa cumar bn khadaab radi allahu canhu oo cabdullaahi aabihii ah faqaala cumar cabdullaahi bin cumar baa wuxuu ku yidhi lilacraabiy ninkii acraabiga habay iswarwaraysteen alasta ibna fulaan soo ina hebel ma tihid buu yidhi qaala balaa ahaa buu yidhi fa amara lahu wuxuu u amray ibnu cumara biximaarin dameer dameerkiibuuba oga qabso dameerkan dameerkaasoo kaana uu ahaa yastacqibu kii cirbiista oo gadaal maaratay u dhigta oo ratibu fuleya ibnu cumar oo gaadidu markuu ratiga ku daalo yuu dameerka yuu ku nasan jiray istarwixu riwaayo kale oo ku nasan jiray dameerkaasu marka wuxuu yhi warba qabso wanazaca cimaamatahu cumaamadii madaxa u saareedna waa ka siibay caraasi madaxiisa oo faacdaaba caraabigiibuu ukawiray oo siiye yar qabso cumaamadanna faqaala bacdu man maca dadkii la socday qaarkood baa waxay dhaheen amaa yakfiihi dirhamaan caraab wey dadka carabta waa dadka qanaaca yar oo iska maarata eh, eh, iska qancid badan oo wax yar bay ku qancaan ninka reer magaalka haddaad wax siiso waa nin wax badan gacantii soo marmareen oo wax badan arkay oo lacagahan waxaan waa kasoo waxbadan ka barboosay wax badan buu marka u baahan yahay kun shil hadaa utaagta xalgaa inuu kusoo fiiriyo yirahdo ma kun baa iisoo dhaacday u dhaho laakiin reer baadiye wax yar haddaad siiso waa waa la ordaya marka ama yakfi dirhamaan laba dirham besa miyayna ku fileen maxaa yeeley inahu caraabi riwaaya kale ku sheegay waa reer baadiye intaasa ku filaan laheede maxaa iskugu dartay ado eh, mxuu ahaa dameerka iyo iyo iyo cumaamada simxas ku darsa mid baa ku filan lahayn faqaala wuxuu yihi cabdullahi bn cumar qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yihi ixfad xifdi ilaali wudda abiika aabaha dadka isjeclaayeen ilaali oo ka warhay laa taqdacu ha gooynin fa yudfi uu ilaahay damiyo baktiyo nuurka nuurkaadi haddii aad waalidkaa dadka isjeclaayeen aad goyso nuurkaadii baa baaba oo daciifaya nuurkii baa k kaa baktiraya xadiidku daciif weeyaan daciif isnaad oo cabdullahi binu saalaxaas sanadka ku jira yaa wuxuu yahay nin daciif ah xagga xifdiga ayaa laga daciifiyaa laakiin waa imaan doontaa xadiiska u filan saxiixeynkayba ka buuxdaaba oo kan soo socda xadiiska soo socdaaba kamid a ah. qaala xadathana cabdullahi bnu yaziid qaala xadathana xaywa bnu shureyx xadiidka hadda laftirkiisa soo maray asalkiisa muslim uu kusugan yahayo waa kii dameerkii iyo cumamadii siiyey ee uu yii nabiga ka maqla sal slam ina abara biri silat rajul ahl wud abihi yani qofka biriga midka ugu wanaagsan waa inuu qofka xiriiriyo aabihii dadka isjeclaayeen qala xadathana cabdullahi bnu yaziidin qala xadathana xaywa bnu shurex qala xadathana abu cuثman alwalid bn abi lwalid can cabdillahi bni dinar can ibni cumara cabdullahi bn cumar bn khadaab radi allahu canhuma can rasuuli llahi sala اllahu alيh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yihi ina abara biri biriga waa sii kala berisan yahay oo fadaaisha way sii kala badan tahay fadligeede biriga midka usii berisan usii fadli badan an yasila rajulu ninka inuu xiriiriyo way ahla wudi aabihi aabihii dadka isjeclaayeen ehelkoodi ayaga iska dhaaf isaga mubaashirkaha ah. ee waalidka isjeclaayeen kaa asaga waxa weeyaan waa uu soo galaya dukuul awali uu soo gelaya laakiin ehelkiisi xataa inaad xiriiriso weeyaan saxiix weeyaan marka dadka inta badan dadka reebaadiyaha iyo arrintaa way ku dheereeyaan dadka saaxiibada lahaan jiray iyo waday bay dhahaan iyo saaxiib iyo rafiiq iyo dadkaasi aad bay iskaga warhayaan oo way isku xoolo doontaan oo way isxidhiidhiyaan wax saaxiibnimo la yihahdo aad bay uqiimeeyaan reemaalkuna waa jiraan iyaguna dad fiican oo wanaagsan baaban wuxuu ku saabsan yahay laa taqdac laa taqdac man kaana yasilu abaak laa taqdac ha goynin weliga man qof uu kaana ahaa yasilu ku xiriiriya abaaka aabaha yasilu man kaana yasilu abaak ah qofkii aabaha xiriirin jiray aabaha qofka xiriirin jiray yasilu a man kaana qofkii ahaa yasilu ku xiriiriyo kee u xiriirin jiray hmm? Hmm. aabbaha u xiriirin jiray goynin ba lgu fayudfa nuur nuuruk nuurkaadeen uu damo waan soo maray isagoo xadiis noocaas kana kusoo celiyey waa mid kale akhbarana bishr bn mحamedi qaala akhbarana cabdullaahi halkaas hadduu dhaco sheekha labaad ah waxaan ku baranaynaa cabdullahi bn mubaarak almarwasi weeye sheekha labaad hadduu dhaco bukhaari qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu laaxiqin qaala akhbaranii sacd bnu cubaadat azuraqi ana abaahu aabihiba qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa jaalisankii fadhiya fi masjid fi masjid lmadiina masjidka madiinaan fadhiyey madiina masaajid badan bee ku taalla laakiin masjid lmadiina haddii la iska idlaaqo waa kii nabiga sala allahu aleyh wasalam ha ah, masaajid badan baa jirtay lena masjidu quba iyo masjidu bani salima iyo masjidu bani mucaawiya oo hadda masjidulijaaba loo bixiyey masjidka nabiga uu tagay intuu saddex shay ilahay ka bariyay laga aqbalay ducadii masjidulijaaba la dhahaa masjid bani mucaawiya hore dhihi jir waa meesha hadda xaafad dhan oo ku yaalay baa tawsicadii masjidka yaa gashay waa lasii waasiciyey dhul dhan oo xaafadaa la reeqay marka nafaq iyo meelo godod oo hoosta laga baxo baabuurta maraan iyo kuwo dawaair oo baabuurta kusoo wareegsadaan iyo ronabodi iyo intaasaa caradii laga dhigay meelkii carradoo dhan waa la xaaqay lakin masjidkii baa baaqi ah keligiia meel iskaga yaala isbitaal baa ku agyaallo on kasida fogeyn marka leanna masjidkan waa nas masjidka nas wey laskuma taaban karo wixii nas ah way iska ilaaliyaan wixii laakiin inta badan aathaar iyo gadaal waxay kala imaadeen atraagta iyo bn cuhmaaniyada iyo ay dhiseen way xaaqeen masaajidu sabca iyo lama tus way xaaqeen iyo qubuurihii faraha badnaa ee laga sameeye qubooyinka laga sameeyey iyo masjidkii markaa masaajid badan baa jirtaa ka wadnaa laakiin masjid haddi iska idlaaqa masjid اmadina kii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ee saddexda masjid ee um-, adduunka adduunka oo ugu sareeya lamarka labaad ahaa kaasaa loola jeedaa masjidkaasaan jaalisan fadhinay kuntu jaalisan fi masjid اmadina maca camr ibn cuثmaan camr ibn cuثmaan ibn cafaan cuثmaan bn cafan baa dhada camarkan ayaan la fadhinay xalqadiisii oo sheekha ah famara binaa cabdullahi bnu salaam baana soo maray cabdullahi bnu salaam alisraa'iili abu yuusuf saxaabigii jaliilka ahaa kitaabkan ahaa saxaabada nabigana kamid aha rumeeyey mutakian asagoo cuskan oo ku eh, dengiiga ama ku tukubaya calaa ibni akhiihi walaalkii wiiluu dhalay oo dhalinyaro ah ayuu cuskanaya waa da-ah de cabdullahi ibnu salaam isagoo da-ah oo taabiciintiibu soo gaar markaasuu fanafada can ilmajlisi majliskii camar binu cuhmaan an fadhinay ayuu nafada saa u yar fulay yar dhaafay nafada can ilmajlisi buu yar gudbay uma cadafa aleyh waa kusoo soo qaluuciyey waa isku soo qaluuciyey oo farajaca aleyhim kusoo noqday intuu marka hore saa u yar dhaafay oo saa haddana usoo yar milicsada isku qaluuciyey yuuba dib ugu soo laabtay haddana faqaala markaasu wuxuu yihi cabdullahi bnu salaam maa shita camar ibnu cuhmaan maa shita camar ibna cuhmaan a maa shita fafcal waxaad rabta samee camar ibna cuhmaan yaa camar ibna cuhmaan amar camarkii ina cuhmaan ahaayo ina cuhmaan bnu cafaan wiilka camar la yihahdo waxaad rabta samee bu yihi a wuxuu rabaa danaodaya oo aabihii saaxiiba ahaayeen oo isjeclaayeen oo saxaabi jaliil oo qiimo badan buu ahaa inuu ka warhayo ixtiraamo muujiyo ayuu rabay oo uu xaqiisa ogaado damba sho kamun gelin marka maashita waxaad rabta samee meel mi kubiya shuban camar bin cuhmaan ya camar bin cuhmaanow a marateyn laba jeer buu ku celceliyay o thalaan saddex jeer buu saa ku celceliyey fawaladii ilaahay baa ku dhaartay buu yihi bacatha muxameda nabi maxamed soo diray sala allah alay waslam bilxaq xaq la soo bixiye inahu shaanigu waxaa weeye lafii kitaab illah kitaabki ilahay buu ku sugan yahay maratayn busaa yihi ah, inahu lafii kitaab الlah kitaabki ilahay buu ku sugan yahay maratayni mama waa kitabka ilahay ku sugan laa taqطac ha goynin yaa kitabka ilahay kusugan kitabku sheegi waa tawraat tawraat buu yu yaqaana abr abr xabru eh, yahuud ayaa la dhihi jiray <clears throat> waa ka islaamay marka dambe waxaa ku sugan laa taqdac ha goynin man kaana yasilu abaak aabaha qofku xiriirin jiri fayudfaa la demiyo bidalika bisababi hada alqaطci goyntaas sababteed nuuruka nuurkaadii la demiyadeena nuurka kaa baktin marka xadiidkuna waa daciif isnaad sanadkiisa daciif weya shekh albani fi silsila ku daciif mhm. baabu wuxuu ku saabsan yahay alwudu in la jeclaa alwudu jeceelka yutawaarathu waa la kala dhexlaa jeceelka waa la kala dhexlaa dadka saalixiinta iyo culimada iyo ehlulkhayrka iyo ehlulfadliga iyo saxaabadii nabiga ale inta jeceelkooda aad adig jeceshahay iyo caruurtaadaa kaa dhaxli oo dad wanaagsan inaad jeclaan jirtay bay ogaan dadkii wanaagsanaa bay kaa dhaxlayaan dhaxalka xoolo keliya maaha wawaritha sulaymaanu <clears throat> daawuud waratha sulaymaanu daawuuda wa ku ilah ilahi subxana wataala marka wanaaggan waa la kala dhaxlaa iyo cilmiga oo ambiyada lagama dhaxlin xoole iyo dirham iyo diinaar inamaa warathu lcilm waka marka eh, yatawaarahuun xadathana bishr bn muxamedin hadii dadka xun hadii aad aad aad jeclaatana caruurtaas dadkaa xun bay jeclaanayaan dadka xun iyo kada iyo aabahay nin wuxuu ahaa dadkaas jecel iyo markaa dhow saamay dhahayaan xadathana bishr bn mxamedi qaala akhbarana cabdullaahi ibn mubaarak qaala akhbarana maxamed bin cabdiraxman can maxamed bin fulan bin dalxa majhuul waaye fulankaasna laba daciifa ku jirta xadidka can abi bakr ibn xazm can rajuli min asxaabi nabiy nin saxaabada nabiga kamid a ah alayh salaatu wasalaam baa qaala yihi kafaytuka waxaan kaa kaafiyey ood qofka dambe weydiinaynin ana rasuul allah nabiga alay slam qaala inuu yihi ina alwudda jeceelku yutawaarahu waa lakala dhexlaa jeceelka waa lakala dhexlaa sida xoolaha iyo loo kala dhexlo yaa jeceelka iyo sifaadka ala kamid tahay oo waalidkaa sifaadkiisa aad kasoo waad ka dhexlaysaa waad ka dhexli sida maaratay deeqsinimada loo kala dhexlo oo eh, karamka iyo juudka iyo deeqsinimada waman yushaabih abahu biabi اqtada cadiyun fi lkaram waman yushaabih abahu fama dalm bakhaylnimadan ayadana waa sidoo kale oo hebel ah, hebel baa dhalay maxaa laga sugi baad maqlaysaa wuxuu laleeyahy hebel baa dhalay Ah, maxaa laga rajeyn marka waa la kala dhexlaa iyaduna wanaagga iyo xumaantaba waa la kala dhexlay marka wanaagga caado oga dhig haruurtaada wanaaggaasi hadhow yaa kusoo duxi doonee oo ay qaadan doonaane naam <clears throat> marka maxamed bin cabdiraxmaan iyo maxamed bin fulankaas oo majhuulah labadaba daciif weyan xadisku sanadkiisa waa daciif baabin wuxuu ku saabsan yahay laa yusami rajulu ninku ma magacaabo yuuna magacaabin baa loo jeedaye abahu abis haddaad arto nafyigan oo kale waxaa la dhahaa nahyi oo kale u xumbaarsan yahay oo waa ka xeel dheer yahay nahyi caadi ah hadii la nahyin laha waa ka xeel dheer yahay marka waxaa weeyaan waa waxi oo suuragal ahayn oo kale ga dhigantay laa yusami rajulu nin ma magacaabayo macquulla maba aha inuu afka ku ballaariyo aabaha aabihiis aabihii inuu hebel yidhaahdo waxa wax suuragala ah ma aha ma magacaabi karo wey waa inuu sifo wanaagsan uu leeyahy ku sheego kunyadiisa ku sheego ubuwadii iyo aabanimadii ogu yeero laakiin inuu hebelow dhaho sax maaha idib daro walaa yejlisu yuuna fadhiisanin qabla hortiis waa la socday meel baa la tegay gogol iyo fadhi iyo waxbaa la tegay waalidkii oo taagan inaad sii fadhiisato maaha oo booska sii tuurto a hortiis yuuna fadhiisanin ama gurigii baa lasla tegay gogosha fadhiista hubso inuu fadhiistay oo gogol helay oo hubsatay walaa yamshi yuuna socon amaama hortiisa hortiisana yuuna soconin ee daba soco haddii dee horta hore ay tahay makhaawif iyo maxaadiir iyo khatar ay leedahay waa mugdi habeen weeyaan oo duqi waa habagsanaya inaad hor socoto marka ayadaa danta keentay meelo godo iyo bahal baad oga baqaysaa adiga markaa duq inaad gaashaan noqoto difaacdo ilaaliso ood hortii socoto arrimahaas waa arrimaa asaga ugu danaynayso laakiin hadday jirin inaad hor ordo hor orodo asaga ma ahe waa inaad ka dambaysa weeye xadathana aburabiic sulayman binu daawuud alcataki zahrani ismaaciil binu zakariya qaala xadathana hishaam binu curwa can abihi curwa ayr aw gayri ana aba hurayrata absara rajulayni abu hureyra laba nin buu arkay oo isla socdo markaasu faqaala liaxadihima mid buu wuxuu ku yiri oo kii yaraa ah maa haadaa minka maa calaaqatu haadaa kan xidhiirkiisa inii dhexeeya minka adiga xaggaada kuu dhexeeya muxuu yahay adi ninka maxaa isku tiin waay maa haadaa minka muxuu kuu yahay minka xaggaada faqala wuxuu abi waa aabbahay faqala wuxuu yihi laa tusamih ha magacaabi mis magaciisa magaciisa weligaa ha sheegin walaa tamshi amaama hortiisana ha soconin walaa tajlis qabla hortiisana walaa tamshi amaama hortiisa socon tajlis ha fadhiisanin qabla isagoon fadhiisanin hortiisana ha fadhiisanin saxiixu lisnaad waa xadiidkan xadiiska sanadkiisa waa saxiix wey marka kunyo iyo magac sifa iyo aabo iyo waxaad dhihi kartaa waxaas o dhan waxaa kasii iyadana ka xoog badan oo min baaba owlaah rasuul الlahi salى الlahu alيه wali wasalam laa tajcaluu ducaaء الrasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda yani sidaa idinka iskugu yeedhaan hebel o hebel o isku dhahdaan nabi maxamed maxamedo maxamed lama dhihi karo a ah, kuwaad arkaysaa maxamed yaa maxamed ya maxamedi oo kuxadrinaya yaad arki waaba dhex fadhiyaanba markaasay dhex fadhiyaan nabiga jeceelkiisay raadinayaan markaasayba dhex fadhiyaan aayad qur-aan oo nas ah yay derdanayaan oo ay baabi'iyeen marka barashay ubaahan tahay iyo in la ogaado tawqiiru rasuuli llahi sala allah alay wasalam weynaynta rasuulka lagu weyneynaayo iyo qadarkiisa uu mudan yahay iyo muxuu ahaa aadaabta la rabo in lagu weyneeyo sala allahu aleyh waalih wasalam laabudda min cilmin aqoon bay ubaahan tahay laablakac iyo maxabo iyo jubo lama rabo ee waxaa rabaa wadcu ashyaai fi mawaadicihaa shay walba meeshiisa in la dejiyo hadihi alxikma xikma haddaad maqasho waxaa weeye wadcu shay fi mawdicihi shay walba meeshiisa inaad dejisa wey a shay walba meeshiisa deji xakiim baa tahay xakiim baa tahay iyo inaan kaa taraarin oo yna ku qaadin maaratay caadifo baabun wuxuu ku saabsan yahay hal yukni abaah magacii waa la diiday in ugu yeera aabihiise hal yukni abaahu aabihii kunya mu usheegi karaa kunyada maa sudira biaabin oo um aw ilaa akhirihi yaa la yihahdaa aaba iyo hooye iyo abdi muxuu ahaa ibni iyo abu hebel ma dhihi kartaa iyo umu hebel a taa faqaala lahu saalim ba wuxuu ku yihi asalaata ya abaa cabdiraxmaan salaadana tuji abaa cabdiraxmaanow abuu cabdiraxmaan waaye waa kunyadii cabdullaahi bin cumar oo yuu dhalay saalimkan la hadlaye ee abaa cabdiraxmaan leh marka wiilkiisi saalim aba wuxuu leeyahay abaa cabdiraxmaan kunyaha hadda lagu yadha dhib ma laha buu ka wadaa marka daciif lisnaad xadii sanadkiisa waa daciif hataa kunyada in iska daayo oo yaa abi ya abati yaa abi la dhaho taasaa fiican waa cinda ducaai marki cinda nidaai marka loo yeelayo wey laakin cinda alkhabari dhib ma laha Ah, an cmar bn khadaab waad arkaysa cabdllahi bin cumar an cumar bn khadaab waxaa laga wariyey waa khabar u ka warramaya dhawaaqaad u dhawaaqayso iyo way kala yihiin markaad ka warramayso qaala alimaamu اlbukhaariyu raximahu llah xadahanaa asxaabunaa baa noo warramay asxaabtaanadi can wakiic buu nooga warramay asxaabtaasi lama sheegin oo culumada culamaau lxadiid musalaxa iyo qawaaciddiisa marka laga hadlaayo jahaalada xataa hadday xumbaarsan tahay wasfu thiqa la aqbali mahaya bay dheheen wasfu hiqa haday xumarsan tahay oo hadduu dhihi hadduu dhaho qof raawiya wuxuu ku yihi ama xadiidka warinaayo xadathana hiqa ayuu ku yihi qof hiqaa noo waramay ka aqbali maysid leanno qad yakunu hiqa cindahu daciifun cindaka waxaa dhici karta inuu agtiisa hiqa ka yahay lakin agtaada uu daciif ka yahay hadduu sheego inaad cilo u heshaa dhici karta oo la yihahdo adigu hiqa agtaada ka yahay soo ma aha waxaan ku haynaa cila jaarixa cilo oo qaadixa ah, ayaan u haynaa inaan dhaho laakin bukhaari weeye ninkan oo isagaba waxa weeye taxadarka aad iyo aad buu ugu bat ugu badan yahay waa dadaalaa marka saa darteed hadda sanadkiisa xadiidka waa saxiix isnaad ba yaa la yihi waa lagu dhici waayey waa lagu dhici waayey qaala xadathana asxaabuna can wakiic ibn jarax ibn malixi weeyaane can sufyaan athawri can cabdillahi bni dinar can ibni cumara radi allahu canhuma qaal laakin abu xafsin cumaru qada waxbaa laga hadlaayey oo aqdiye iyo axkaam iyo xugun la fuliyey ah markaasu wuxuu yihi lakin abu xafs abu xafsi ninka la yihaahdo cumaru ahaa qadaa wuu xukumay isagu a marka intaas oo la jeeda shaahidkii buu kusoo qaaday intii ujeedadii laga lahaa abu xafsin waa cumar bn khadaab kunyadiisa wey radia allahu canhu ardaa xafsana gabadhiisii xafsay ahayd laakin xafs oo mudakara muuna dhalin muuna dhalin abu xafsi halka xafsuhuna waa ism min asmaa alasad magacyaha libaaxa weye marka waa cumar radia allahu canhu hadee asadu waa wa wa waa mxuu ahaa ashjac ashtac min alasad libaxa waa kasii geesisanaa libax ma shaydan baa ka carari ya shaydaan buu ka carari libaxa ayib laakin cumar radi allahu anhu haduu waddo qaado waddada uu qaado shaydaan kama qaadi jirin saasuu nabig sala llah alay slam kan fi saxiix marka wuxuu radi allahu canhu muhaab nin laga hebaysto ahaa saxiix isnaad qaala almusanifu raximah llahu tacaala marka intaas oo dhan hadda wuxuu kaga soo hadlaayey waalidka iyo birigiisa iyo samafalkiisa iyo xataa magaciisii lagu dha lagu dhaci waayoy magaciisi in lagu yeero waxaasoo dhan waa biri wey limaslaxati alwaalid albaar alwalad albaar waladka baarigeyna dan ugu jirtaa oo ilaahay subxana wataala ajir ku siini oo fadli ku siini oo adduunba ku guuleyni oo ducadiisa xataa lagu ajiibi ducada waxyaala lagu aqbalo maxaa ka mid a ah? biru lwaalideyn ninkii ahaa uwaysulqarni ma garanaysaan uwaysulqarni a nin taabici baabuu ahaa nabiga alayh salaam baa saxaabadiisa uga dardaarmay waxaa ini imaan doonaa arki doontaan mustaqbalka yman baa la furi doonaa bashaa'irta nabiga kamid ahayd bashaa'irtiisa iyo mxuha mucjizaadkiisa marka yaman nin baa inaga imaan doona oo reer yamaneeda ah, oo reer maaragtay eh, muraad ah reer muraad ah reer qarnina ka sii ah ninkaa asagaa ah, ninkii la kulmo ka duceysan buyu nabig sal alla alay slam cumar marka tii baa ku dhibcday watigiisi baa dee futuuxaadka xoogii caradii o dhan lasoo wada isgaarsiiyey marka niman ciidan ahoo madad ahoo ziyaadinaya ama ciidamada muslimiinta taageeraya oo yaa imaan jiray markaasuu wareysan jiray waryaa wax minuu jira ree reer muraada reer qarni markaasuu weydiin ways qarni meelahaasaan kaga imaanay imaan baan ka imaano nin iska rafaasanoo hooyadiisna u baari oo ag joogu ahaayo gurigiisana wax fiican alaba maba sii jirinba marka war ka duceysa buu yihi nin weliba ninkaa wuxuu ahaa xaqiri jiray buu ahaa fi nahaaya ugu dambaystii cumar radi allahu an wuxuu ku guulaystay ninkii soo xajiyay inuu helo uweys lqarani markaas wuxuu yihi anta uweys markaas wuxuu yihi qarani qaala nacam buu yihi min muraad nacam min qarnin nacam halaka umun anta lahaa baar hooyo aad baar u tahay nacam hal kaana biha bika barasun fa shufita ilaa mawdaca dirham yani baras ma qabi jirtay oo ilahay makaa caafiyey in shilin la dhiga mooyo inta kale ilahay ma kaa cafiya mkudh kaa bogsiyey haa yihi ii ducee bu yihi ii ducee waa kii markii u duceeyey markii dambena mustajaabu dacwo inuu yahay dadko dhan ay ogaadeen marka nabigaas sheegay alayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan hooyadiibuu baari u yahay bu yihi nabig sal ه slam ninka asaga hooyadiibuu baari u yahay marka sirta ku duugan firi sirta ku duugan hooyadiibuu baari u yahaydaasi bayna qowsayn waxaa weeyaan waa falaax kula alfalaax liibaan dhammaanteed halkaas kuduugantahay ogaanteed lahada cagsigana waa cagsi nin la yihahdo cawaam binu xawshab yaa eh, xadiid mawquufa saa ku ah oo asbahaani uu soo saaray fi tarkiib watarhiib sanadkii sanad xasan uu yahay albanina uu taxsiiniyey albaabinina uu taxsiiniyey xadiidkaas yaa wuxuu leeyahay waxaan galay xayi min xayaat meel magaalo ah ayaan tegay buu yihi xaafad yaan marka xaafadihii kamid ahan tegey marka aan xaafadii tegay amin casara bay aheyd yaa waxaan maqlay buu yidhi dhawaaq iyo wax qaylo ah islaana ag taagneyd ba waxay tihi ma garanaysaa waxaas muxuu yahay wuxuu ahaa qabri xaafadda dhinac kaga yaala ayaa qabrigii casarkii markii la gaaraba galabta casarkii markii la gaaraba uu dilaacaya qabrigii saas oo kale dilaacay waxaa ka soo boodi wax madaxiisa madax dameer leh inta kalena suuro aadami leh sawd kale waa aadami sawdkana waa sawd aadami ah xubnihii kale waa binu aadam bashar weeye intaa madaxee kurka horena waa dameer banaanka usoo boodi markaasuu nahaqa halaatha nahaqaat saddex jeer buu marka qaaq qaaq qaaq dhihi sii dameerihi nahiiqu waa sawdka dameeraha wey markaasuu deenaa haddana ku noqon inطabaqa caleyhi qabrigii baa dana isku daboolbi dam qabrigiibu sidib isku noqonaya galabta kale markii la gaaro qabrigiibaa dhac dhihi markaasaa waxaa kasoo boodaya deena wixii dameerka madaxiisa lahaa ee suurada bini aadam ee sawdka bini aadam lahaa suurada kale bini aadamaha nahaqa halaata nahaqaat markaasaan waxaan iri buu yihi war muxuu ahaa islaanti baa weydiiyey meesha taagneed markaasu wuxuu yihi waxay tiri buu yihi islaanta ma aragtaa waa islaan samaynaysa harke iyo wa ka samaynaysa suuf iyo shacr dufta iyo idaha iyo riyaha iyo iya wa ka falkaysaa waxbay ka samaynaysaa waxbay ka falkaysaa harka iyo dee dhar iyo waxbaa laga samayn jiray iyo eh, guryaha xataa waa lagu samaysan jiray marka islaantaa maaratan haa islaantaasaa dhashay ninkaas qabriga ku jira khamre yacab buu ahaa khamre yacab ayuu ahaan jiray markuu imaado isagoo khamradii soo cabo guriga yimaado waxay dhihi jiray yaa bunay ilaa mataa tashrabu alkhamr ittaqi اllaah ilaa goormaad khamre cabbi ilaahay ka cabso markaasu wuxuu dhihi jiray anti tanhaqiini nahiiqa alximaar a ah, sida dameer baad u qaaqaaqlahdaa sida dameer yaa haddaa aad qaaqaaq tirahdaa buu dhihi jiray soo mart hooyadii buu dameer ku shabahay soo mart marka tiibaa ilaahay subxaana wa tacaala jazaheedii yaa qabrigii asagoo ku jira galab walbaba caman casarkii ah ayaa yuu dhintayo la xabaalay xilligii casarkaa markii la gaaraba waa soo baxaya qaaq qaaq qaaq budhi dameer sidiis bu afar labadii qayliyi ummaddo dhan ba wada maqli karaahiya markaasuu ku noqonaya ya marka asbahani baa soo saaray sanadkiisana xasan weeyaan mawquuf cala alcawaam ibnu xawsha oo qisada ka sheekeeyey albanina waa taxsiiniyey marka arrintu waxaa weeyaan shalina waa soo marray waxyaalaha cuquubooyinka aakhraba aan lala sugin bay kamid tahay waalidka iyo in lagu caasi noqdo walciyaadu billaah naam kolley xuquuqdiisa lama lama dhammayn karee xuquuqda waalidka lama dhamayn kara lakin inta tabar hala dadaalo qaala musanifu raximah llah baabun wujubu silati raxm qaraabada iyo raximkood la xiriiriyo waajibnimadeeda qaala xadathana muusa bnu ismaaciil atabudaki waalid baa laga soo baxa qaraabadii kala la galay marka xadathana damba bnu camr اlxanafi qaala xadathana kuray bnu manfaca qaala jadii wuxuu yihi awowe ya rasuul allah rasuul allow man abaru yaan u baari falaa buu yihi yaan baari urfalaa mhm. kuleyb ibnu manfacata ibnu bakr bakarkaas waa jadka qaala jaddi abu wuxuu yihi bakr yaa rasuul allah rasuul allow man abaru yaan u baari falaa ummaka hooyada u baari fal wa abaaka aabaha wa uktaka walaasha wa akhaaka walaalka wa mawlaaka qaraabadaada aladii mawlaahaya qaraabada yali daaka kuwaan soo sheegnay kuxiga kuwa ku xiga xaqun waajibun huwa xaqun waajibun xiriirinta iyo birigaasi waa xaq waajiba waraximun waa qaraabo mawsuulatun in la xiriiriya waajib tahay xaqun waajibun waa xuquuq waajiba ah waraximun waa qaraabo mawsuulatun la xiriiriyo in la xiriiriyo ay waajib taha laga wadaa in la xiriiriyo ay waajib tahay xadiidka daciif weeyaan oo kuleyb binu manfacahaas ninkaa sanadka ku jira kuleyb binu manfaca majhuululxaal waaye sanadkiisa markaa dacfigaasa ku jira qaala musanifu xadahanaa muusa bnu ismaaciil tabudaki qaala xadathana abucawaana alwadax bn cabdillaah alyashkuri can cabdilmalik bni cumayr can musa bni طalxata can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala lama naزlat hadihi اlaayatu aayadda markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin nabi maxamed baa lala hadlay si toosa ummadiisana waa isagay raacsan tahay waandir udig cashiirataka tolkaadii alaqrabiina kuusii dhowaa kuwa qaraabada ku ah udig baa la yihi dacwada iyo diinta alaqrab falaqrab baad ku wadaysaa faqaam qaama anabiyu markuu aayadda soo degtay nabigu waa dhaqan geliyay isla markiiba waa kacay fanaadaa waa dhawaaqay ila cashiiradii waa fara badan tahay xaafadihii maka waa la kala fofog yahay hal meel inu iskugu keeno hal mar uu deena risaaladii gudbiyo oo aayadii ku dhaqmo uda gaarsi u rabaa fanaadaa waa dhawaaqay yaa bani kacab inu ay reer bani kacab inu lu-ayo isku imaadeen marka hore isku imaadeen bu haddana si gaar oola ah hadlay anqiduu badbaadiya oo koriya anfusakum naftiina min annaar naarka koriya oo naftiina naarka koriya biliimaan iyo camal saalixa iyo xumaantood ka fogaataan yaa naar looga badbaadaa alla rumeeya oo camal saalix la imaada oo dunuubta iyo xumaanta iyo macaasidana ka fogaada yaa bani cabdicabdimanaafin reer bani cabdimanaafo waa jilibka hoose nabiga alayh salaam aabka kasoos anqiduu anfusaku naftiina badbaadiy mina naar naar ka badbaadiya yaa bani haashim reer bani haashimo waa qowskii nabiga awowgiis dadkiisa wey abdabdalib abdullah bin cabdullah bin hashim cabdilmudalib abiis anqiduu anfusakum naftiina badbaadiya min annaar naar ka badbaadiya yaa bani cabdilmualib bani cabdilmualib ow waa isaga awowgiisi wixii u dhalay farciisi buu ka soo galay anqiduu anfusakum naftiina ka badbaadiya min annaar naar ka badbaadiya yaa faatimatu faadumay binta muxamedin riwaayo kale safiya ayuu sheegay eedadiis faadimana waa sheegay yaa faatimatu faadimay binti muxamedin faadimadii nabi maxamed gabadhiisa ahayd sala allahu alay ali wasalam faadimatu zahraa anqidii nafsaki naftaada ka badbaadi oo ka kori min annaari naar ijcali baynaki wa bayna cadaab illahi wa naarihi wiqaaya wax naar kaga badbaado hormarso oo iimaan iyo camal saalix iyo xumaanta iska ilaalisa fa inii anigu laa amliku laki kuma hanan karo min allahi xag alle shayan wax hadduu ilahay caqaab iyo cadaab uu kuu dooro oo aad leexato waxba kaagama tari kare kaama ridi kare hayra ana lakum waxaad leedihiin dhammaantiin raximan qaraabanimo saabulluhaa waan xiriirin bibalaaliha xiriirinteedii saasuu nabi aleyh isalaatu wasalaam xadiidkan waxaa weeyaan wuxuu asal u yahay ama uu ishaarayaa u ta'siilinayaa in nasab iyo wada dhalasho aan aakharo waxba la iskugu tarayn shafaacadana qofku ilaah u idmo umaa loo shafeeci shaafica inuu idan helo mashfuucana loo ogolaado markaas umaa shafaacada laakiin waa wada dhalana iyo nasab baa noo dhexey waxba ma tarayso man bataa bihi camaluhu lam yusra bihi nasabuhudi wey ninka camalkiisa uu dib dhigo nasabkiisa waxba ma garsiinay annaga waxaan ka joognay aalubeyt baan nahay oo nabigan ku abtirsanaayo abubakr baan ku abtirsanaayo cumar baan ku abtirsanaayo caqiil baan ku abtirsanaa oo hadhow waa faraqaana nagu qaadi waxaas khuraafaad wey waxba kama jiraan ah, warkan intaad maqashay kadib warkaasi wax maarata lagu sheekeeya maba ahaba waa kan xadiidka nabiga alay salaam faaduma oo gabadhiisa oo ugu jeclaa caruurtiisa oo markuu arko inay soo baxdo waa u istaagi jiray rasuulka alayh salaam agtiisuu fadhiisin jiray oo uu dhunga jiray oo soo dhaweyn jiray rasuulka sala allah alayh waali wasalam yaa wuxuu leeyahay laa amliku laki min allahi shay-a waxba xagg alla kaagama tari karo ah, wixii xiriirin adduuna iyo waxaad weydiisato adduunka ku siin lakin waxba kaagama tari kare ogaanteeda lahaw marka qof walba iyo camalkiisa weeyaane arrintaa ha ogaado xadiidku saxiix weeyaan muslimna saxiixiisa kusoo saaray bukhaarina isagoo lamid ah oo kan u buu soo saaray isaguna xagga macnaha kala mid ah baabu silati raxim wuxuu ku saabsan yahay raximkii oo la xiriiriyo qala xadathana abu nucym alfadl bn dukayn xadathana cmr bn cuثman bn cabdillahi bn mawhib qaala samictu musa bn dalxata yadkuru can abi ayubin alansari abu ayub alansari wasmuhu khaalid bnu zayd mashhuur bikunyatihi kunyadaasuu caan ku yahaye magaciisa khaalid baa la dhahaa marka saxaabada khaalid yaa la dhaha di ibn welid unbaa la soo boodire khaalid bin welid un baa la garan oo xaab saareen soo maha kana khaalid baa la dhahaa abu ayub alansari ana acraabiya nin reer baadiya yaa carada linabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam buu usoo banbaxay fii masiirihi socodkiisii nabigoo socda ayuu ka hor imaaday ah, rag saas kale oo nabigoo socda intay hogaanka qabtaan hasha uu saaran yahay xadhigga qabtaan istaajin jiraa jira oo su-aal weydiin jiray deen markaas intuu usheego wuxuu dhihi jiray arsilha sii hasha marka intuu usheego yuu dhihi jiray arsilha hasha sii ah, laqiid binu sabri iyo sakhr binu qacqaac iyo marka nin baa saxaabi ah baa nabiga alayh salaatu wasalaam socodkii uu socday ayuu intuu ka hor imaaday ayuu hor istaagay su-aal buu marka weydiiyey faqaala wuxuu yihi akhbirnii waxaad ii sheegtaa maa yuqaribunii waxa ii dhawey min aljanati jannada wayubaacidunii iga fogay min annaari naarta waa labadaas labada dadku inta badan qalbiga ku hayaan janno inaad gasho naarka ka badbaado wey marka waxaa lagu helaa ila wax bay leeyihin laba wada kale leeyihin qaala nabigu wuxuu yihi tacbud llah ilahi baa horta caabudi mumin muwaxida noqo shubahaadka o dhan iska saar tawxiidka iyo caqiidada iska sax walaa tushrik bihi shayan waxna hala wanaajinin waxba hala wanaajinin wax kalood ku dhegdheganaato oo lagaa fujin waayo iska ilaali cibaadada yaa iskale allah intaa miyayna ku deeqin ha intaa miyayna ku deeqin keligii ilaahay caabud oo cibaadada u baraxtir tir waxa kaloo dhan jooji nabiga risaalo iyo itibaac iyo maxabo iyo camal wuxuu keen lagu camal falo yuu leeyahay wixii kale oo saalixiin iyo awliyana waxa weeye maxabo iyo walaa iyo jaceyl iyo duco ayay kaa mudan yihiin laakiin laakiin cibaado markay sheekadu timaado ilahay keligii baa cibaadada iskale isaga maa loo tukadaa loo sujuuda loo mxuu ahaya la baryaa ah, la rajeeyaa laga cabsada tacbud اllaha walaa tushrik bihi shaya waxba hala wadaajina nakirada fiiri fi siyaaqi nafyi haddana dhacday maxay faa'iideysay ya cumuum bay faa'ideysay laa tushrik bihi hala wadaajina shay-an waxba soo ma arti laa nabiya mursal walaa malakan muqarab wa tuqiimu salaata salaadana waad ogeysaa siday ahayd oola imo siday ahayd salaadu sibay tahay sibaa lagu keenay log loo jideeye sideeda oola imo wey waa duuduub marku wa tuqiimu salaad kitaabu salaad baa lagaga faahiyey wa tu'tiya zakaa zakadana bixi oo dadkii mudnaayee sideed ahaa gaadhsii watasilu raxima qaraabadana waad xiriirin okaa janna waxaa lagu galo naara lagaga badbaado xadiidkuna saxiix weeyaan saxiixeyn buu sugan yahay qaala raximah llahu tacaala xadathana ismaaعiil bn abi uweysin qala xadaثana sulayman ibn bilaali can mucaawiyaةa bn abi msd musdaradin can saciid bn yasaari can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal slm qala wuxuu yihi khalaqa allahu khalqa ilahay khalqigii buu abuuray dhamaystir falamaa faraqa markuu dhamaystiray minhu min alkhalqi markuu dhamaystiray alla uu bogay qaamat iraximu raximtii baa istaagtay raximtii macnawiga ahaa ee calaaqada labadan qof udhexaysay ama nasab ama radaac ama muxuu ahaa musaahara calaaqadaasi macnawiga ah ayuu ilaahay intuu maxsuus ka dhigay oo istaagtay bay hadashay carshiga ku dhegtay ilahi subxaana watacaala ah, qaamat iraxim baa istaagtay samaawaadkii baa hadlay ardooyinkii baa hadlay jildiga iyo jirka bini aadamka hadli doona marka ilaahay wuxuu rabu ka hadlinaya andaqana allahu aladi andaqa marka wax walba ilahay baa ka hadalsiiya qaamat iraxim intay istaagtay way kacday ku dhegtay faqaala wuxuu yihi ilaahay mah wa waxaa weeyaan ismu ficil amar oo yani kfuf wey okfuf joog maxaad rabtaa joog oo kale wey qaalad waxay tihi haadaa maqaamu lcaa'idi meeshan maqaamu maqaamulcaa'idi kii magangelayay booskiisi soo ma aha bika adiga kaa magangelaya min alqaiica goynta meeshii adiga lagaga magangelayo allow in laygooyo meeshii wey meeshan aan taagnahay aan lay laygoonin halay badbaadiyo haddaan raximahay aniga qaala nabigu qaala ilahay baa wuxuu xadiis qusi wey alaa tardayna miyaadan raadli ku ahayn an asila inaan xiriiriyo man wasalaki qofki ku xiriiriya waaqdaca aan gooyo man qadacaki qofka kugooya qaalad waxay tii raximti bala yaa rabbi raabile baan ku ahay haddaa adigaba markaa aad ila jirto oo wixii igooyana aad gooyni wixii gooyana aad wixii xiriirna aad xiriirini raalli baan ku ahay qaala wuxuu yidhi allah subxaana watacaala fadaliki warkaas oo qofkii kugooya inaan gooyo qofka xiriiri yaa laki kuu sugnaaday ku raallihow uma qaala abu hurayra wuxuu yihi iqra'u akriya in shitum haddaad rabtaan misdaaqa hada alxadiid alqudsiy qur-aanka wa xoojinaya haddaad rabtaan inaad heshaan qowluhu tacala akriya hal casaytuma mudantiin inta walaytum haddaad jeesateen haddaad khayrkii iyo diintii iyo wanaagga ka jeesateen jeysigaa muxuu ina dhaxli wuxuuna dhaxlaya dee kala go kala go inuu imaado qaraabada isgoyso muslima gaal kala noqdo liisjaro naxariis isku geli waayo an tufsiduu inaad fasaadisaan fil ardi dhulka oo watuqadicuu aad goysaan arxaamakum qaraabadiin iyo raximkiina inaad goysaan arrintaas aad mudantiin haddaad leexataan oo xaqa ka leexataan fasaad adduunyada aad fasaadisaan macsiyada iyo dembiga lala imaanaya dhulka fasaad ku aba oo barwaaqo la-aan iyo roob la-aan iyo macsiyadaasa keenaysa qaraabadiina waad goynaysaa markaas qaraabo goosnimaa ka imaanaysa <clears throat> waxbaan ka soo booday ayib qaala xadathana alxumaydiyu cabdullahi bnu zubayr qaala xadathana sufyaan ibnu cuyayna can abi sacdin can muxamed ibni abi muusa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi fii qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa ayadan waaati da lqurba xaqahu wlmiskiina aati si da lqurba qofka qaraabada u saaxiibka ee qaraabadaada xaqahu xaqiisa si baa liyihi nabiga alayh isalaatu wasalaam wlmiskiina miskiinkana xaqiisa si wa min asabiili ka wadada ku taagan ee socotada ahna ee musaafarka ahna xaqiisa sii aayaddaas uu akrinaya ibn cabaas fasiray wuxuu yihi qaala wuxuu yihi bada-a ilaahay waa bilaabay oo fa amarahu wuxuu amray biawjabi lxuquuqi xuquuqda midii ugu waajibsaneed buu ilaahay subxana wa taala amray soo maarti saddex xaq baa la sheegay xaqii qaraabada iyo xaqii masaakiinta iyo xaqii ibn kee lagu bilaabay kii qaraabada lagu bilaabay a masaakiinta kale iyo musaafirka kale kuu sugnaadeen ehelkaadi iyo reerkaadi iyo qaraabadaada barta waxgaarsiiy bada wuu bilaabay faamarahu qaraabuu ku bilaabay wuxuu amray biawjab lxuquuqi xuquuqda midda ugu waajibsaneed wadalahu calaa afdal acmaal wuxuu ilaahay tusay nebigiisa calaa afdal acmaal acmaasha midda ugu fadli badneed idaa kaana cindahu hadduu agtiisa yahay shayun wax inuu siiyo gaadhsiiyo ayaa la amray faqaala wuxuu yihi waaati da lqurba xaqah wlmiskiina wabna sabiili sii baa la yihi gaadhsii kuwaas wacallamahu wuxuu baray nabiga alayh salaam ilahay nabigiisa wuxuu baray ilan cilmiga ad arkeyso ilaahay ilaahay baa nabiga baray subxaanahu watacaala ilahay baa nabiga baray wax alla wixii cilmi iyo qur'aan iyo sunaa yaa yaa baray nabi maxamed allah wacalamaka maa lam takun taclam wa kaana fadl llahi calayka cadiima ha waxaadan aqoonin baa lagu baray ba la yidhi wacalamahu wuxuu baray haddana waxaan haysa si ko haddaan hayninna wuxuu samayn lahaa baa la baray wacalamahu wuxuu baray idaa lam yakun cindahu hadduu agtiisa ay olin shayan wax hadduunan olinahay unan haynin kayfa yaquulu suu dhihi lahaa dadkaa waba uuna waxba uhelin ee wax weydiistay si u qancin lahaa iyo usluubkii wanaagsanaa ee ku qancin lahaa ayaa nabiga la baray faqaala wuxuu yihi waimaa tucridanna canhum haddaad ka jeesato dadkaa wax ku weydiistay ee qaraabada iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka ah haddaad ka jeesato ibtiqaa'a raxmati min rabbika yacnaa jeesiga maxaa keenay sabab iyo musabab waay marka sababti meesheeda musababki la dhigay imaa tucridanna canhum haddaad ka jeesato bisabab ixsaar yaa ku jirta meesha sababtu waxaa weeyaan wax la-aan baa tahay waxba ma haysatid a waad ka jeysatay laakiin maxaad rajaynaysaa ibtiqaa'a raxmati min rabbika mafcuul liajli way ibtiqaada ibtiqaa'a raxmatin naxariis iyo tawsico iyo risqi lagu waasiciyo raxmadda waa waxaa weye tawsiicu risqi in ilaahay raxmaddiisi iyo risqi ku waasiciyo yaad rajo ka qabtaa oo waxbaad yaad sugaysaa inuu ilahay ku siiyo oo aad rajo ka qabtaa ibtigaa ramatin liajli ibtiqaa raxmati min rabbika rabbigaa naxariistiisa in adoo jarinayo rajaynaayo adoo jarinayo tarjuha aad rajaynayso ayaad ka jeysatay oo xishood aad ka xishootay darteed yaad xataa hadal u celin weyday qalbiga unbaad ka go-aansatay inaad ilahay naxariistiisa rajaynayso markaad heshana aad siin doonto unbaad qalbiga ku reebtay ayagina waxba uma sheegin weli waxba maad ka laabtay waad ka jeysatay ibtiqaaa raxmati min rabbika tarjuuha ayaad oga aamustay faqul waxaad tidhaahdaa ka aamusine lahum ayaga qowlan hadal ku dheh maysuuran fudud hadal yusri ah oo wanaagsan oo ayaga ka farxiya oo wanaagsan ku hadal oo maxay tahay ciddatan xasanatan a qowlan maysuuran dhaho ciddatan yabaaho iyo ballanqaad xasanatan wanaagsan kaanahu qad kaana sidaa isagoo wixii aada haysaba ballanqaad u qabo waxaas waa haddii aad noo imaado wixii waa ku siinaynaa Ah, xoolihii baxrayn hadduu imaado intaas iyo intaas intaas ku dari sidii jaba lagu dhi kale xoolihii baxrayn hadday imaadaan intaas iyo intaa iyo intaas sidaa soo gacanta ku hay yuu nabigu saddex jeer baan ku cantoobin bu yidhi ciddatan xasana kaanahu qad kaan walacalahu waxaaba dhici karta marka in carabkaada loo raaco waan ku siin doonaadaasi an yakuna insha allah inuu ilahay idinkii ahaado oo wixii hesho ayaa dhici kara qofkiina marka waxaa qalbigiisa gelisay suruur iyo farax baad gelisay rajana waad gelisay ilahay raxmadiisa rajihiisina waa qabtaa wixii waa imaan doonaa insha allahu ye faqul lahum qowla maysuura walaa tajcal ha yeelinse yaddaka markaa wax bixinayso gacantaada maqluulatan xaalay tahay mid ku xidhay ilaa cunuqika laguntaada bakhayl uun halkaas wax ka soo baxaan ee qalbiga ah iyo gacantii intuu isku dhejiya dhab saa ugu haya a qofka bakhaylka ah waxaa laga yaaba inu maanta on gacanta jeebka ku haya yaa laga yaabaa marka laa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqik luquntaada gacantaada ha ku dhajinine gacanta sii daa sii daa bixi laa tucdi shayan waxba aada bixinayn laa tajcal yalidka maqluula laa tucdi adoon waba biin shayan wax adoon waxba bixinaynin oo kale ha noqonin qof gacanta halkaa kudhejista oo kale ha noqonin walaa tabsudhaa ha fidinin gacantii kulalbasdi fidin dhammaanteed wax oo hayso o dhan hal mar a wada bixinin xuquuq badan baa jirta acdi kula dii xaqin xaqahu wax reeb dadaad ballan wax uqaaday baa jirta meel wax udhig tucdiii inaad bixisana lama ogolo maa ind cindaka agtaada wixii yaalo o dhan wada bixisana ha yeelin oo deena haddaad wixii wada bixiso fataqcuda aad fadhiisato maluuman adoo lagu dagaalay yaluumuka waxabu ku dagaali doono kusoo weerari doono man yaatiika qolka ku imaan bacdu kadib dad baan ogolaanayn wax ma hayee bar wax mar walbaba wax kaydi wax dhig wax meel dhig yaluumuka waxaa ku canaanan doona oo kula doori doona on kaa yeeli doona wax ma hayo man yaatiika bacdu gadaal kuwa ku imaanaya walaa yajidu cindaka aan helayni shayan wax dadki intii ku imaadeen waxba kaa waayey yaa kudhihi doona wax walba waan bixiyo maad nuhaysaaye abshir maad nuhaysaaye qaar baa saa yiri saxaabada ah, intuu yihi abshiru niman imaaday oo baadiya ah ka imaaday waxna sii dhehen markasi wuxuu yihi abshir bishaaraysta markaase waxay dheheen aktharta min abshir abshir baad badisa abshir maad nuhaysaa bay dhehen markaasuu wuxuu yihi abu muuse alashcari iyo ragay kamid yihiin ya wuxuu yihi aqbir albushra id eh, manaca haaulaa kama qaal kuwa way diideen kaala qaata bishaarada waa qaadanaa anaga bishaarada rabnanaba allow markaasuu intuu nabiga weysaystay oo biyihiisa hooriyey ayaa wuxuu yii madaxa ku shubta oo caba ati ummahaat lmuminiin mid kamid a ah leed waxii soo hambeeya barwaaqadaasa ka dhacday meesha marka walaa walaatacuda yaluumuka man yatiika bacd walaa yajidu cindaka shay wax ka waay maxsuuran baa weliba noqon qof la go'doomiyey oo la gooyey oo waxa wey o dhan ba laga wada qaatay qaala wuxuu yi qad xasaraka waxaa ku go'doomiye wixii o dhan kaa qaatay man qofkii acdaytahu aad wax walba siisay qofka aad wax walba siisay maxsuur kaa dhigay go'doon ah oo waxba gacan ku haynin kii aad waxba siinina maluun buu noqon yaad ku noqonoo waa ku canaanan oo waa ku dagaali oo waxmadna siisid buu ku dhihi kii wuxuuna kaa wada qaatayna maxsuur buu kaa dhigay a maxsuur manaa min alxasri weyaan huwa alqaطcu waxba kuubuna hambeynin wey waxba kuubuna hambeynin wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala nabina maxamed